asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu walaalaha soomaaliyeed ee daafaha dunida naga daawanaya kuwana dhegeysanaya ee ku jira daartan barakeysan ee wowen for kuwana dhegeysan doona iyo kuwana daawan doonaba waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu waa barnaamijkeenii qaymiga badnaa waa barnaamijkeenii aan u baahida qabnay waa barnaamijkeenii aan u xiisnay waa barnaamijkeenii aan ku islaaxino ku dhaqno kuna baraarujino reeraheena awlaadeenna dumarkeenna raggeenna dhammaantayaba way jecel yihiin rabbi subxaanahu watacaala ha xafido waa barnaamijkii saaxibulfadiila sheekh maxamuud sheekh xasan abu dalxa xafidahu llah wa racaahu sayid marka hore waa kusoo dhaweynaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sal slam axmed iyo bahda eh, ila taliba aad baan anna idiin salaamay aadna waan u dhowahay dhowaansho qalbi ah iyo ruux intaba jazaaka allahu khayr waxsana allahu ilayka wakafar allahu dembek saaxibulfadiila aad baan kuu jecelnahay walaalo fara badan oo barta facebook live nagala socdana dhammaantood way kuu duceynayaan wayna ku salaamayaan aad ayayna kuugu xiiseen sayidulkariim sida ay caadadu tahaba walaalaha aanu jecelnahay waxaan aalaaba ku furfuranaa kelimad uu noo soo xulay saaxibulfadiila sheekh maxamuud sheekh xasan abu dalxa xafidahu llahu wa racaahu kelimadaas oo ah kelima ka turjumaysa xilliga markaa la taagan yahay baahida ay dadkayaga iyo dalkayagu qabaan marka hore waxaan jecelahay anigoo ku faraxsan inaan soo dhoweeyo saaxibulfadiila sheekh maxamuud sheekh xasan abudalxa iyo kelimadiisii sayidii falyatafadal mashkuuran wamaajuura alxamdu lilah وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد أحبائي في الله أحبكم في الله الله سبحانه جل وعلا بحكمته وبقدرته سبحانه وتعالى وأنه فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله سبحانه وتعالى ووحو السمين يا أسجأ لويدين مرنبا وله الحكمة البالغة وحون ليهي حكمة آذو حيل دير alla wuxuu xukumay alla wuxuu qadaray alla wuxuu doonay inuu kala saro mariyo makhluuqaadkiisa inuu kala fadilo makhluuqaadkiisa inuu kala saro mariyo ambiyadiisa inuu kala fadilo xataa xayawaanka inuu kala fadilo xataa ashjaarta iyo geedaha inuu kala fadilo wakhtiga iyo bilaha inuu kala fadilo saacadaha habeenka iyo maalinta waxaan oga jeedaa caawa bisha waa lix waa bishii shacbaan waa bil aad u khayr badan ilaahay wuxuu ka fadilay makhluuqaadka oo dhan nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam kun iyo afar iyo kun iyo afar iyo labaatan kun oo nabi iyo rasuul ayuu ilaahay soo diray sidaa sheekh albani uu xasan ka dhigayo raximahu allahu tabaaraka wa tacaala boqol iyo afar iyo labaatankaa kun ee nabi iyo rasuul waxaa laga fadilay oo qur'aankeenna lagu sheegay si khaas ah shan iyo labaatan nebi shan iyo labaatankaa nebi waxaa alla subxaanahu jalla wacalaa siddeed iyo toban ka mid ah uu ku sheegay wax aan saddex aayadood ka badnayn ama afar aayadood suuratu alancaam wa tilka xujatuna aataynaaha ibraahiima calaa qawmih narfacu darajaati man nashaa ina rabbaka xakiimun caliim wawahabnaa lahu isxaaqa wayacquuba kulan hadayna wanuuxan hadaynaa min qabl ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين تضرب صحابي oo nebi huud ku jiro oo nebi saalax ku jiro oo nebi shucayb ku jiro oo nebi aadam ku jiro oo nebi moxamed ku jiro calayhi asalaatu wassalaam qur'aanka meelo kale ayaa lagu sheegay ambiyada intaasa ee shan iyo labaatanka ah shan buu alla ka fadilay aayadda saddex-iyo tobnaad suuratu shuuraa sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa waaladii awxaynaa ilayka ilayka ya muxamed calayhi asalaatu wassalaam wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wa muusa wa ciisa an aqiimu ddiin sidoo kale aayadda toddobaad ee suuratu alaxzaab alla subxaanah wa tacaala وإذ أخذنا ميثاق النبيين وإذ أخذ الله ميثاق ميثاق الذين أوتوا الكتاب وإذ أخذ الله ميثاق النبيين آياتك إلى كشف سبحانه جل وعلا نبي الله محمد iyo nabiyullaahi ibraahim ba haddana laga sii fadilay haddana nabiyullaahi moxamed makhluuqaadka oo dhan hakada alambiyada wallahu fadala bacdakum calaa bacdin waa makhluuqaadkii kale ayaa soo haray ilaahay ambiyada waa kala fadilay subxaana wa jalla wacala makhluuqaadka kalena waa kala fadilay nebi maxamed ilaahay baa abuuray calayhi asalaatu wassalaam fircawna allah ayaa abuuray ibliisna allah ayaa abuuray subxaana wa tacaala rabbulciza wuxuu kala fadilay wuxuu kala fadilay labiyo tobanka bilood afar ka mid ah ayuu alla saro mariyey subxaanahu jala wacalaa ina ciddaة الshuhuuri fii suurati الtawba ina ciddaة الshuhuuri cinda allahi اثna caشhara shahrا fii kitaab اllah yowma khalaqa asamaawaati wاlard minha arbacaة xurum afar biloodoo xurmo leh saddex way isku xigaan waa dilqicda wa dilxija iyo muxaram bisha kalena waa bisha rajab waana bisha toddobaad waana bishii shan maalmood ka hor lasoo dhaafay ee dhammaatay afartaa bilood ayuu rabbii fadilay bisha shacbaan fadli badan baa ku soo arooray bisha ramadaan fadli badan baa ku soo arooray asbuucyadii buu alla kala fadilay yowma aljumuca wa yowma khuliqa aadam wa yowma udkhil اljanna wa yowma ukhrij wa yowma taquumu saaca waa maalintii aadam la abuuray waa maalintii jannada la geliyey waa maalintii jannada laga soo saaray waa maalinta ay qiyaamadu dhici doonto isniin iyo khamiisna nabigu waa soomi jiray khaasatan maalinta isniinta ah waa maalinta la idhalay ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam wahaakada ayaa alla wuxuu kala fadilay subxaana wa tacaala habeenadii ayuu kala fadilay niska dambe iyo niska hore niska dambe ayaa la fadilay yanzilu rabbuna kula laylatin ila asamaa'i addunya niska dambuu rabbi soo degaa si u soo dega kayfiyadeeda ma naqaano wa hada muctaqadu ahli الsunna waljamaca ahli الsunna waljamaca saasay aaminsan yihiin waqul yanzilu اljabbaaru fi kuli laylatin bila kayfa jala alwaaxidu almutamadixu ilى طabqi الdunya yamunu bifadlihi فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح jaabir jariir ayaa wariyey axaadiid fara badan iyo kayrkii oo tilmaamaysa ilaahay inuu soo dego niska dambe habeenkii xiina yabqa huluthu leyli alakhiir markii saddex meeloodoo meel lix saac markii laga bilaabee dambe ayuu rabbi soo degaa waryaa dembi dhaaf raba waryaa xaajo leh ayuu rabbi dhahaa habeenadii baa saa loo kala fadilay maalintii baa la kala fadilaya oo maalin baa jumcada saacad baa ku jirta ma jiro qof barya rabbi rabbulciza wa ilaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka aqbala ayaamiibaa la kala fadilayaa maxaa yeelay cashru dilxija waalfajr walayaalin cashar alla uu ku dhaartay waa cashru dilxija sida mufasiriintu intooda badan ay qabaan iyo muxadisiintaba wakadalika nabigu sal l slam maa min ayaamin alcamalu fiih maalin maalmo ilaahay loo dhowaado maalmo ka fadli badan ma jiro tobankaa maalmood wala aljihaadu fii sabiili illah xataa wala aljihaadu fii sabiili illah ilaa rajulun kharaja bimaalihi wa nafsihi falam yarjic minhu shay ilaa qof baxay xoolihiisii iyo maalkiisii oon waxba kala soo noqonin ma ahane wahaakadaa ayaa haddana habeenada waxaa ugu fadli badan tobanka dambe ee ramadaanka ee laylatulqadarka uu ku jiro ina anzalnaahu fii laylati alqadar waxaan oga jeedaa kelimadaa waxaan oga dan leeyahay bishan waa bilkhayr badan waa bir la isu diyaarinayo ramadaanka salafkeennii horena aad iyo aad bay isuu diyaarin jireen rasuulullahi calayhi salatu wasalaam soonka ayuu badin jiray hooyadeena caaisha waxay leedahay ma arkin nabigeenna calayhi salatu wasalaam oo bil dhammaystiran sooma aan ahayn bisha ramadaan bisha oogu badan ee nebigu soomi jiray waxay ahayd bishan shacbaana waana inaan ku dayanno rasuulkeenna sala allahu calayhi wa aalihi wasalam markii uu anas binu eh, xibu rasuuliillaah usaama markuu nebiga weydiiyey calayhi salatu wasalaam waxaan arkaa inaad soonkan bishan aad badinayse wuxuu yidhi nebigu sal ly slam haa waa bil ay dadku hilmaan badan kaga jiraan waa bisha u dhaxaysa waa bisha markay ramadaan iyo rajab u dhaxaysa waa bil acmaashoo dhan kor loo qaado waxaan rajaynayaa anigoo sooman in camalkayga kor loo qaado bal nabigu calayhi salatu asalaam wuxuu tilmaamay habeenka shan iyo tobanka ay bishan tahay yabtalicu allahu subxaanah wa tacaala ilaahay addoommadiisa inuu taalacdo fayakfiru lijamiici khalqih makhluuqaadka oo dhan ayaa loo dembi dhaafaa ilaa limushrikin aw mushaaxin ilaa nin gaala ilaahay ooma dhaafo maxaa yeelay iimaankii baa maqan waman yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'waahu annaar wama lilظaalimiina min ansaar ka labaad waa mushaaxin waa qofka qof muslima qalbiga wax ugu haya qofkaasi maalintii qofkaasi dembigiisa lama dhaafo korna camalkiisa looma qaado waxaan marka u baahannahay muslimiintu kulligood waxaa halkaa gaarsiiyey maanta waa dulmi ayaga dhexdooda ah waa dulmi ayaga naftooda ah waa dulmi ayaga dadka dadka ugu xiga ay dulminayaan naftooda dulminhayaan diintooda dulminayaan dalkooda dulminhayaan jamaac waxaan u baahannay towbad jamaaci ah fafiru ila allah inaan towbad ku qaabilno bishan ramadaankii shayaadiinta la xidhayana waa soo socdaa dad badan baan gaari doonin taloo ma ku jiraa ma ku jirtaa inaan ka faa'iidaysanno ilaahay u toobadkeenno dadkana aanu cadfino si camalkeenna loo aqbalo taa weeye kelimada aan doonayo caawa inaan ka hormariyo barnaamijkan qiimaha badan ee qaaliga ah ee la magac baxay ila tali waan kula taline talada ma qaadan waxaan hadda si toos ah aan doonayaa mayga inaan ugu wareejiyo walaalaha aan mar walba u ducayno qiimaha badan sharafta badan u taagan adeegga bulshadooda iyo in ay gaadhsiiyaan khayrka inay gaadhsiiyaan si ay khayrka noo gaadhsiiyaan waxaan doonayaa inaan noor ku soo dhowaada khayrka wallahu aclam ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك نحو الفضيله الشيخ محمود شيخ حسن ابو طلحه حفظه الله ورعاه سيد الكريم ربي سبحانه وتعالى سيد الكريم هكوك جنة الفردوس هناكوسي خير كفرها بدن لأد لو تريسي أو إلا ذا بيشان بركيسن الشعبان صاحب الفضيلة aad baan ugu faraxsannahay walaalo soomaaliyeed oo commenti soo bixinaya kuwa taxi hasad iisoo diraya iyo kuwa niyadda ka guuxaya hiba aad bay ugu faraxsan yihiin maqalkaaga iyo taladaadaba saaxibulfadila rabbina kuwo naga khayr badan ha qadaro inay ku jeclaadaane sayidulkariim gabar ayaa ku salaamaysa waa marwo ou ilaahay ku irsaaqay owlaad waxay qaadatay taladaadii way ku liibaantay sidii aada ula talisay ayay u qaadatay waxay leedahay ninkaygu waa wanaagsanaaday oo waa isbedelay wuu ixishmeeyaa wuuna idhegaystaa inuu faldambiyeedkan sameeyo dan ayaaba ku jirtay oo uu ku hagaagay markii aan dhegaystay talooyinka wax ku oolka ah ee sheekh maxamuud sheekh xasan abujalxa hadda aad baan iskugu fiicannahay aad baan isku jecelnahay awal waan isjeclayn waase isa sii jeclaana ayay tiri wuxuu dareensaday dhibkii uu sameeyey waa uu ka garaabay markii shiiquu nala taliyey ayay tiri waxaan jeclaan lahaa inaan shiiqa ku casuumo magaaladayda rabbi ayaana ka rajaynayaa mar in uuna soo booqdo oo magaalada yaday uu yimaado si shiika inta aan u casuuno ducadiisa oo mubaasharo ah oo annaga iyo isaga aysan cidina noo dhexayn uu noo duceeyo annaguna aan marxabayno isaguna niyad noogu duceeyo malaa'igihuna ay aamin yidhaahdaan rabbina uu aqbalo ayaan mar uun rabbi ka baryaa ayay leedahay waxay leedahay shiikayga janatulfirdows allaha geeyo hana noo soo duceeyay sayidii falyatafadal mashkuuran wamaajuuran alxamdu lilaahi wa wabacd saa'iladaasi aad baan ugu mahad celinayaa qaadatay taladii la siiyey waana sida aan rajaynayey waa sida aan tamaniyey habeen iyo maalinba waa sida aan jeclaan lahaa waa sida ay waana sida saxda ah ee xaqu uu yahay goorta qofku uu xanuunsan yahay daawo la siiyo waxa uu rajeeyaa waa inuu daawadii qaato midhaha uu ka rajaynayo daawadana waa inuu ku caafimaado mahalii wa mahalukum tusaalahaygu iyo tusaalihiinnu waxaan ku tusaalayn karaa sidii qof xanuunsan oo daawo la siinayo daawada marka la siiyo dadku waa qaybo qaarna qashinkay ku daraan kadibna dantooday ka raacdaan haddana isbitaalkay ku soo noqdaan ayagoo dhakhtarka u sheeganaya inuu weli xanuunkii hayo laakiin sida xaqiiqada ah daawadii dhakhtarku qoray ma ayna isticmaalin qolada kalena waa qolo intay iimaansato daawadii qaadanaysa kuna daawoobaysa darajo sare ku gaadhaysa sida saa'iladan qiimaha badan iyo zawjkeeda intaba mar labaad waxaan leehay adiyo zawjkaagaba dadka aannu ku faanaynaa tihiin dadka tusaale u abaatiyeen barnaamijkan laftiisa waadna farax geliseen anigii iyo walaalaha noo daadihinaya barnaamijka ee uu howlwadeennada hadda u yahay axmed idaa waqaca akhuuna fawsaan dacwa iyo dhammaan mukhtaar intan barnaamijkan daadayisa waa war qalbigoodu uu ku qaboobo inta khayrka jecel hudhud aaway walaalkeen hudhud kelimo macaan buu lahaan jiray warkan oo kale waa uu ku farxaa asaga iyo inta walaalaha ee khayrka jecel iyo walaalka qolka mas-uulka nooga aba intaba waxaan leeyahay aad baan idiin salaamaynaa barqiyad iyo tahniyad iyo boogaadin ayaanu idiin dirayn idiin soo diraynaa waxaana idin leenahay waad garateene laazima waad tallaasheene biyaha jacaylka noloshiinna ku waraabiya waad fahamteene dib ha u laabanina waxaan rajaynayaa qudwo inaad noqotaan jacaylkiinnii horay u sii wada khata iyo gefku cashiraa ku jira duruus baa ku jirta hadda ka hor baan meeshan ka jeedinnay waxa ka dhexdhacaya lamaanuhu inuusan wada shar ahayne khaladka laftiisu inuu khayr ku jiro laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayru lakum khilaafka labadiinna ah ma aha inuu shar yahay khayr baa ku jira marar badan sida saa'iladan ay tidhi aad baan casuumaadda aad ii fidhisay waa kaa guddoomay waana ku soo booqan doonnaa inkastoodan magaaladii sheegin waddankii aadan sheegin oo hadduu dhow yahayba aan anigu u qasti lahaa haddii uu fog yahayna halkaa ayaan ducada kaaga soo lalin doonnaa hadh iyo habeenba waxaan idin leehay jira oo jooga biidnillaahi guul iyo gobonnimo ayaan idin rajaynaya wallahu aclam جزاك الله خير واحسن الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيله aad bay u marxabeynaysaa oo ay fariimaha usoo diraysaa kuguna ducaynaysaa kama daalaysa inay kugu ducayso kamana daalayso inay ka xamdi naqdo khayrkii iyo wanaaggii aad fartay oo ay ku dhaqantay kaba sokow adiga annaga ayay noo ducaynaysaa rabbina subxaanahu watacaala reerkeeda ha u barakeeyo rabbina ha geeyo janat lfardows saaxibu lfadila jazaka allahu khayr sayid lkariim waaxsana allahu ilayka wakafar allahu dambak rabbi ha kuu badbaadiyo adigii iyo qoyskaagaba sida uu u badbaadiyey nabiyullahi muusa calayhi salaam saaxibu lfadila sayid lkariim saa-iladani waxay leedahay waxaan ahay xaas nin baa i ninku waa iska jucjucsan yahay wax dhibana umaanan arkin shaqadana waxbaa kaga aadan ayay leedahay oo nin firfircoon oo shaqaysta maahan waalidkay wuxuu leeyahay ninkani ma shaqaysto adiguna ma biibaysid waa inuu ku furaa aniguna waxaan ku faraxsanahay qadarta alla keenay waxaan ba rabaa inaan ilaahay ugu dhowaado hadduu ikhiyaanayo waa isaga iyo ilaahay haddiise ay daacad ka tahay aniga ayaa u shaqaynaya wax dhiba kuma qabo dhaqan iyo diin intaba uu leeyahay waa nin wanaagsan dabeecadna leh ina dhaqaaleeya hadal macaan qiimana badan laakiin waalidkay waxay taagan yihiin ninkani ma shaqo tago mushaarna ma soo galo qurux iyo lacagna iskugu dari mayno ee waa in lagu furaa sayid lkarim maxaad igula talinaysaa ayay ku leedahay sayidii falyatafadal mashkuuran wamaajuura alxamdu lilahi wabacd hal adigaan ku leehay halla ninkaan leehay halla ehelkaagaan leehay hal adigaan kuleehayo adigoo kale allaha noo badiyo waxaa icajabisay ilaah baa noogu dhowaanayaa ficlan waa xaqiiqo weeye adduunyadu waa laba beri adduunyadu waa laba maalmood adduunyadu waa laba gelin adduunyadu waa geed hoostii waa geed hooskii qorraxdu dhinacay ka marta ayuu mooyeen dhinaca kale ayuu aadaa qoraxdu markay dhakada imaatana wuuba baaba'aa nabigaana saa ku tilmaamay adduunyada calayhi salaatu wasalaam waa wax laga socdo waa wax laga waa wax laga laga tegi doono qofku marka inuu ilaahay wax ugu dhowaado waa wax aad iyo aada u qiimo badan raalliyanimaa kaa muuqata waxaa kaa muuqata qof aan reer adduunye ahayn waxaa kaa muuqata inaad tahay qof reer aakhareeda waxaa kaa muuqata gabadh doonaysa dhahaysa ka'anna inay leedahay gabal inuu ii dhici doono ma aqaano waa inuu ii beri doono ma aqaano aakhariya adduun kala badan maantaad ninkan ajir ku raadsan kartaa hadday dacwo tahay hadday sabar tahay intaba waa intaasood weydo waxaad janno ku gasho laga yaaba inaad asaga janno ku gasho eh asaga u sabar hadalkaagu waa hadal macno leh hadalkaagu waa hadal qiimo leh hadalkaagu waa hadal ka turjumaya iimaan hadalkaagu waa hadal ka turjumaya marwo waxaan ku leeyahay dariiqa aad haysato waa dariiq wacan waa dariiq wanaagsan sabar iyo dulqaad ayaa wax walba lagu gaadhaa ilaahay agtiisa in ajir wax walba lagaga raadsado ayaa asala diin iyo akhlaaq buu leeyahay waa waxa la isku doorto waana wax wanaagsan warkayga oo kooban gabanay ninkaaga hayso oo ninkaaga dhaqo oo janno ku raadso qodobka labaad waxaan leeyahay asaga inaad shaqaysato inaad shaqaysato ood wax soo saarato adigay sharafku u tahay oo ehelkaagay sharaf u tahay oo carruurtaaday tarbiyad u tahay oo deriskaagay ammaan u tahay oo waa raaxo oo waa noolal dhididkaaga inaad cuntaa sharaf kuu ah inaad shaqaysan weydo waxaa kugu filan in lagu leeyahayda nin shaqaysanaynin gabadhannada ma qabayo intaasaa sharaf xumo kugu filan dhegayso xadiidka nabiga calayhi asalaatu wassalaam alyadu alculyaa khayrun gacanta sarraysa ee wax bixinaysa ayaa ka khayr badan midda aan waxba bixinayn ee tugsanaysa oo haddaada shaqaysanin maxaad cuni maxaad xaaskaaga ku qurxin maxaad ilmahaaga ku qurxin maxaa deriskaaga ku maamuusi hooyada iyo aabbaha iyo reerkiinna maxaad ku caawin haddaadan dhidinin ilmahaaguna ma dhidini doonaan haddii aadan dhidinin ilmahaaga tarbiyo wanaagsan ma siin kartid waxaan ku leehay icmaluu aala daawuud waxaan ku leehay kaana daawuud wahuwa nebiy ya'kulu min camali yadih nebiyullaahi daawuud gacantiisuu cuni jiray nabigeena iyo wuxuu ku shaqaystay nabigeena sal ly slam wuxuu leey qof idinka idin ka mida ah inuu intuu buuraha aado oo duurka aado oo uu xaabo soo gurto oo uu suuqa keeno oo uu wax uu cuno ayaa oga khayr badan inuu dadka wax weydiisto waxaan leehay oon kugula talinaya gabar qiimo badan oo sharaf badan oo ilaahay kuugu dhowaanaysa baa ilaahay ku siiye laakiin u shaqayso oo ayadana qurxi oo caruurtaadana qurxi oo cibaadadaadana qurxi oo awlaaddaadana qurxi kelimada iigu dambaysa waxay ku socotaa ehelka gabadha dhalay gabadhi in lagaa dhaqday ku qurux badan tahay inuu nin ay leedahaybay ku qurux badan tahay gabadh inay gurigeeda ku asturnaatay ku qurux badan tahay waa su'aalay haddii caawa la idiin soo furo waxaa laga yaabaa inaydan waddankii jooginba waddankan ay gabadhu joogteen ee galbeedka ma taqaanaa waddamadan dhibka ka jira ma taqaanaan carruurta sida loo boobo ma taqaanaan gabadhu markay keligeed noqoto shayaadiinta u lugaynaysa ee lug iyo gacan baa maxaa la yidhahda usoo qaadaysa fardaha usoo qaadanaysa diyaaradaha usoo fuulaysa doomaha usoo qaadaysa baaskiilka usoo qaadanaysa ma taqaanaan inta shar ee gabadha marki saa loo furo inta shar ee ku soo yaacaysa ma taqaanaan ninku waa xijaab ninku waa albaab ninku waa dariishad ninku waa derbi ninku waa muhiim marka laga hadlayo waddamadan markii la joogo carruurtuu muhiim u yahay oo ayaduu muhiim u yahay oo amnigeeda iyo nabadgelyadeeda iyo dhaqaalaheeda iyo diinteeda ayuu gabadhu muhiim nin ogu yahay markii meelaha la joogo ciidda ma joogto oo habaryar ma joogto oo gabadh shaqaaloo jaariyada ma joogto haddaad maanta reerka aad dumisaan liajli xutaami dunya adduunye aan qiimo lahayn dembigaa idinkaa iska leh wixii ilaahay reerka idinka soo qaado bismillaahi dhaha idinka gaabin mahayaan waa dad diin leh waa dad baariyiina ah, waa dad garanaya xaqa aad ku leedihiin laakiin inaad gaaro ka dhisataan kadibna aad dhahdaan reerku hadumo tilka idan qismatun biisa waa qayb aan lagu cadaalo samaynin waa arrin aan xaqiiqadeedin la ogeyn waa arrin aan natiijadeedin la eegin ittaqu allaha jalla wacala ilaahay ooga baqa reerka ku gacansiiya siday u jiri lahaayeen ku caawiya say u dhaqmi lahaayeen ku kaalmeeya say isu qabi lahaayeen ilaahay oga baqa reerka khulaasada saddexdaas su-aasha saddexdaa qaybood inaan la hadla ayaan jeclaysay wallahu aclam ma sha allah ma sha allah jazaaka allahu khayr waaxsana allahu ilayka waqafara allahu dambak saaxibu alfadilati tufaax xalax ayay ugu socdaa caawo codkaagu runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan mar kale ku kulano sharaf gooniya ayay ii tahay rabbi subxaanahu watacaala sayidulkariim ha ku cabsiiyo webiga cowthar rabbina subxaanahu watacaala ha kula kulunsiiyo nebiyadii iyo dadkii wan wanaagsanaa baraka allahu fiik saaxibulfadiila ah. aad baan kuu jecelnahay rabbi ha ku jeclaado rabbina ha ku xafido sayidulkariim saa-ilada xigtaa waxay leedahay nin baan isgacalonay xaas iyo sawjo isjecel baan ahayn aad baan iskugu hanweyneyn wuu iga safray ayay leedahay sigidii laakiin hinaase iyo masaayir fara badan ayaan ka dareemayaa waxaa intaasi sii dheer erey kale oo aan qaadan waayey oo waxa uu leeyahay waxa tahay sixirooley waxa uu i weydiistay wadis abkayga aniga oo aanan isku waddan joogin sayidulkariim caadiyan wadis abkuna wuxuu soo diraa message ama ah, social mediah oo dhan messagekaas qofka telefoonka haysta unba arki kara marka haddii laga shakiyo in qofka la isticmaalayo sanduuqiisa ama boxkiisa waa la xanimaya marka waxay leedahay si kasta inta yeelay ayaa ninkii qanci waayey wuxuu taagan yahay waa dhisixirtay ima dhaqaaleeyo hadeertaan ima wanaagsana maaragtay wanaagii iyo sharaftii aan ku kala tagnay meesha ma yaalaan ayay leedahay zaid alcream halkaa eray ayaa aada ii dhibay waa ku kalsoonahay shakigiisoo kama qabo ilaahay anigaa is og xumaanna ma aanan samayn mana samayn doono laakin waxaan qaadan la ahay ayay tiri mar walba waxa uu leeyahay waxa tahay sixirooley mana dhaqni mana dhigni maxaad igula talinaysaa ayay kulaadaa sayid alkariim falyatafadal mashkuuran wamaajuuran alxamdu lilah wabacd horta kiiradu ama masayrku sida aanu sheegnay oon muxaadaraad badan aan ka jeedinay qaybo badan ba u qaybsamaa mid waa wanaagsan yahay oo masayrka uu ninku xaaskiisa xumaanta uga masayro ikhtilaadka iyo isdhexgalka iyo isdhexboodka ragga uu oga masayro macsida iyo xumaanta oga masayro waa wax qiimo badan weeye oo ninkaan intaasi aan reerkiisa oga masayrin dayuus baa la yidhaahdaa wa waddayuusu laa yadkhul janna dayuudkuna janno ma galo haakadaa qaala calayhi salaatu wasalaam masayrka labaad waa masayr la yidhaahdo masayrka ku dhaca ragga oo aan dhowr jeer muxaadaraad ka jeediyey oo nini masayrka ragga ku dhaca waa cudur masayrka dumarka ku dhacana waa jacayl haweenaydu markay masayrayso waxaa laga yaabaa inay ninka u masayrto yaan lagula qaybsanin yaynan dumar kale kula qaybsanin maadaama oo jeceshahay laakiin ninka masayrkiisu inta badan raggu waa wax shaki ku dhisan sida hadda gabadhan ay ka calaacalayso ninka waxaan leehay masayrkaagu hadduu yahay kii loo baahnaa fa anta arajul nin baa tahay waana loo baahan yahay hadduuse masayrku yahay gabadhii oo ka maqan tahay haddanana masayrkii cumurka ahaa hadduu galo fa anta mariid waad xanuunsan tahay markaa daawaad u baahan tahay markaa waa inaad cudurkaasi iska saarto waayo gabadh muslimada in aadan waxba ku ogayn inaad masayrkii cudurka ahaa shaki kaaga galo cirdigeeda ayaad wax u dhimaysaa dunuubta waaweyn bayna ku jirtaa gabadh muslimada oo la qadfo markaa in aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaat lucinuu fi اdunya wاlaakhira rabbi subxaana wa tacaala wuxuu aad goodi ogu jeediyey iyo cagad juglayn u weyn iyo ciqaab aad u daran iyo khawf iyo cabsiin kuwa gabdhaha muslimaadka ah aflagaadeeya nabiguna samcu lmuubiqaat buu ku daray qadfu lmuxsanaat alghaafilaat almu'minaat marka masayrkaagu yuusan ku gaadhsiinin inaad gabadhi tuhunto tuhun aan xaqiiqo ahayn gabadhu waxay tiri waa iga safray safarku dhibaatooyinka uu leeyahay bay ka mid tahay ka daro dibi dhal gabadhi waxay leedahay ninkii waxaa iigu daran wuxuu leeyahay waad isixirtay sixirku waa kufri sixirku waa gaalnimo mas'alo sahlan ma aha sixirku wax laysku tuumana ma aha sixirku qof haddaad odo waa sixirlow macnaheedu qofka asaga ah in la dilaaba bannaan wey khatar wey xagga shareecada islaamka marka laga hadlayo ninkay ku caddaato inuu wax sixray dawladda islaama hadday jirto wayba dilaysaaba marka sidee xaaskaaga ogu quudhay inaad dhahdo saaxirad baa tahay ma deliil cad baad u haysaa inay saaxiro tahay haddaad daliil cad u hayso waad u geyn insha allah haddaada u geynin waa war aad u weyn oo khatar ah wax kalood ku sheegtaba wax kale ood ku dhaliishaba wax kalood ku canaanataba saaxirad baa too waad insixirtay waa masale iyadana weyn gebagebada iyo gunaanadka haddaad isu imaan kartaan isu imaada kala maqnaanshuhu shaki badan buu dhaliyaa gebagebada iyo gunaanadka mar labaad waxaan leeyahay ehel iyo qaraabaad leedihiine culummo iyo dad waxgarado garabaa idinla jooge arrintani waa arrin u baahan in si arrin si dhaba loo galo oo qaraabadu ay gasho fabcatuu xakama min ahlih wa xakama min ahliha labadii qoys intii laiskugu yeedho gabadhu waxay tabanayso ha sheegato ninkana ha la dhegaysto labadaa qoys ee daacadda ah in yuriidda islaaxan waxay ku xukumaan ha qaateen ayaan idin dhihi lahaa wallahu aclam جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيله ربي سبحانه وتعالى السلام عليكم عليكم السلام idaa waqac raalihaado speaker baa ku jira codka sheekha laba laba jeer buu dhacdhacaya ina inaad dareenteen mooyaane ha waa dareemayaa ha waa dareemayaa ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيله ربي سبحانه وتعالى حكوجي جنة الفردوس ربي سبحانه وتعالى هذه قصتك محبة بادية أنا كو أستر سيدا هو أستري أبو الأنبياء والمرسلين نبي الله إبراهيم عليه السلام بارك الله فيك صاحب الفضيلة سيد الكريم أن فائدة أن أنو وكجه وريري أن laga yaaba waad iga waaya aragsan tahay inay wax walba hayba dhacaan waxay leedahay saaxibul fadiila nin baa iqaba laba cunug oo mataama ayaan markii hore u dhalay ilahay baa ula nagu irsaaqay kadibna hadda ayaan ahay umul oo saddex weeg ayaan dhalanahay ayay leedahay sayidulkariim waxay tiri habeen habeenada kamid a ah ayaan u baahday inuu icaawiyo sideedaba waxay tiri wuu kasoo darayay maalinba maalinta ka dambeysa oo wanaagii iyo jacaylkii iyo isafgaradkii naga dhexeeyey wuu soo xumaanayay ayay tiri oo dhinac naxariista ah waxay tiri habeen ayaan kiciyey saddex mar ayaan kiciyey ayay tiri markaasaan u baahdo xaaje ii qaba ku iri markii saddexaad markaan kiciyey waxay tiri waaba uu iska tegay gurigu waa uu ka tegay subaxii yimid naa waxaad xaal sheegaysa makaa makaa dhaba ha waa iga dhabo haddee so inaan iscaawino ma ahan qaraabadii inaan utegaya waa ku furaya ayuu yidhi ayay tiri saaxibulfadiila waa weydiiye waxaan idhi ma xumaan kale oo aad geysataa jirta waxay tiri maya maya caawiyaa tiri sidaasuu kuu furay ha marka waxaan idhi shiika ayaan ugudbinaynaa insha allahu biidni illahi kariim sayid alkariim ma furin weli laakiin wuxuu taagan yahay waxay tihi meherkaygii hore bar ayuu ii siiyey barkii kalena wuxuu leeyahy waa kuu diyaar dadkiina keensho waa kala tegaynaa maxaad igula talinaysaa ay kuleedahay sayid lkariim falyatafadal mashkuuran wamaajula alxamdu lilahi wabacd aan ka bilaabo meeshii axmed idawaqaca uu ku istaajiyey oo ah meherkaygii buu horay ii siiyey horta meherka xaq baad u lahayd in lagu siiyo gabdhaha soomaalida ah qolada hadda imaqlaysa iyo kuwa imaqli doona intaba insha allah horta bal meel ha ku qorteen gabadhu mihirka waa waxay xaq u leedahaye haddii gabadha mihirka la siiyo in la naca ma aha in la nacayna ma aha ee horta gabadhu waa mihirka xaq ay u leedahay intaa horta gebageliskaasaan xaggaasaan ka soo bilaabay ama gabadha su-aasheeda haddaan u soo noqdo sida axmed uu sheegayba waa su-aal aad mooddo inuu informationno badan ka maqan yahay siday tahay se haddaan u qaadanno ninkayga ayaan ka dalbaday inuu icaawiyo habeen baan saddex jeer kiciyey hal habeen ayaan saddex jeer kiciyey si uu ii caawiyo kadibna wuuba baxay kadibna wuxuu igu yidhi waan ku furayaa ee gabadhu ma sheegin waxa laga caawinayo haddii shayga aan ogaan lahayn waxaan qiyaasi lahayn gabadhu shayga ay ninka u kicinayso ma shay markaasi in loo kiciyo mudanba mise waa wax basiidaho iyadu ay qabsan karto waxaan saa u lahay waxaa weeye dabeecaadka ragga ayaan qayb fara badan ka aqaanaa saddex jeer gabadhu inay kicisayna wax sahlan ma aha hase yeeshee gabadh umul ah waxaan u inay tida mataanaan dhalayba gabadh umul ah ayadana ma sahlano oo musaacado ayay u baahan tahay saddex jaanib ayaan masaladan ka gelayaa jaanib waa ninka warka sida loo sheegay hadduu yahay ninka waxaan doonayaa inaan dhaho gabadhaa muslimadda ah ee xaaskaaga ah ee umusha ah ee qurbaha joogta hadday doonto xaq bay kugu leedahay in aad caawiso habeenkii toban jeer soo kac toban jeer ha lagu soo kiciyo inaad caawiso waa xaq aad lee ay kugu leedahay wey inaad baxdo kadibna adado waan ku furayaa malaha masale naga qarsoon baa jirta maxaa yeelay wax sahlan ma aha yacni waxaa weeyaan waan ku furayaa liajli kaalayo icaawi wax isla ma aha marka su-aasha waxaan qabaa in dib loogu noqdo qodobka kale waxaan rabaa inaan dhaho gabadha laabudda in lagu caawiyo waa daruuri oo ninkaaga caawi waa isku leedihiin laakiin waxaad aad u miisaantaa ninka iyo duruuftiisa asagana aad u miisaan waa laga yaabaa inuu yahay nin xanuunsan oo hadduu hurdadaba mar ka kaco mar laba seexanaynin dadka qurbaha ku noola in badan baa kiliin ku seexata dadka qurbaha ku nool dad badan baa dharki qaba laakiin xanuunsan marka inaad ninkii dib u raadiso oo dhakhtar geyso oo aad bal ka warqabto horta inuu caafimaad qadiyo in kale waayo ninka la yidhi kaalay oo caawi oo ilmihii oo mataana ah intuu baxay yidhi haddana waan ku furayaa inuu saa ku caafimaad qaba aniga ooma malaynayo qodobka ugu dambeeyo saddexaad arrintani halkan laguma xallin karo arrintani waa arrin u baahan hor fadhiisi wiilka iyo gabadha in la hor fadhiisto oo su-aashani si dhaban laysula qiro gabadhu say sheegayso hadduu tahay waana aad u weyn ninka loo soo jeediyo hadday gabadha wax ka khaldan yihiinna inta ku aadan gabadha lagala taliyo oo khaladkaa laga saaro mar labaad waxaan leehay oo aan mar saddexaad ku celinayaa oo mar kontonaad aan ku celinayaa oo boqol jeer aan ku celinayaa oon kun jeer ku celinayaa barnaamijka ila tali sida wax loo soo gudbiyaan annagu talada oga bixinaa maxaa xaqiiqo ah allahu aclam maxaa run ah allahu aclam laakiin annaga sidana soo gaadha un baan dadka oola talinna oon dhahnaa sidaa hadday tahay waa saa sidaa hadday tahayna waa saa say ku fiican tahayna waa saa su-aashaasi waxbaa ka yar khaldan waxbaa ka dhiman annaga waajibaadka iyagu waa intaa su-aashan iyo tii ka horraysayba labadoo laysku daraba waxay u baahan yihiin in laishor fadhiisto oo gabadhani culummada iyo ehelka la jooga intay hor fadhiisato inay xaqiiqada dhabtaa ah ay ogaadaan kadibna xalka nihaa'iga ah ee ay kula taliyaan inay gabadha ay qaadato wallahu aclam جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيلة ربي سبحانه وتعالى هكوكي جنة الفردوس هكا ورابي وبيقى كوثر أفرت قبل غير كجراء الله كسي سيدي الكريم شرط جرتنا ربي هكا قبتو الله سبحانه وتعالى سيدي هكوف إذا يجدك الجنة لو قالوا صاحب الفضيلة سؤال كلا أيان هياي وحي لا لهي نمبان اسبراني أنا دوكسي قد حدكتا gabar yaroo soo kacday ah qalbiga ayuu jacayl iga abuuray ayaa la naxbayidii aad baan isu jeclaanay waan isu fogaanay wax walba oo uu isagu awoodana waa uu isiin jiray ayaa leedahay waxa uu ahaa nin wanaagsan dabeecad wanaagsan dhaqan wanaagsan hase yeeshee waxay leedahay beenlow ayuu ahaa oo naag ayaa u qarsooneed oo uu qabay sayidulkariim iima uusa sheegin oo hore iguma uusa sheegin ayay tiri xaaska uu leeyahay si kastaba ha noqotee maalin maalmaha kamida ah inaga oo tukaamaysanayna ayaan is aragnay gabar markaabay igu tiri oo kane muxuu ahaa saan ku idhi waa ninkayga mustaqbalka oo halkan ma timaadaan mar walba waa nimaana ayay tiri weliba axadaha iyo sabdiga marka aan fasaxa nahay ayaan inta badan halkan nimaadnaa gabadhii inta iyadoo la caddaysay ayay iska tagtay waxayna u sheegtay ninkii uu naagtu qabay ninkii gabadhii uu qabay ninkani aniga ishukansada ayay tiri sayidii tala isuma kaa sheegtee maalintii dambe inagoo tukaamaysanayna ayay gabadhii noo timid ninka qabay say ku tiri war balaqabtadani tumay ahayd kor inta u fiiriyey ayuu yidhi naa kuma aqaanee iidaa gabadha inta gacanta igu dhegay ayuu gaari isaaray gabadhiina madaxa ayaa jabay ayay leedahay sayidii markaasay gurigii ka erisay ninkiina wuxuu isu bedelay nin kale iyo nooc kale ayay leedahay saaxibu lfadiila ah. gabadhii uu qabay sidaa ayay ku kala tageen anigana markii ninkii stress ku dhacay waan isfahmi la'nahay ayay tiri sayidii oo hadda ayaan ishaysanaa waxa uusa ahaa nin wanaagsan qiimo badan oo aada ii dhaqaaleeya sayid alkariim maxaad igula talinaysaa ayay leedahay sayidii falyatafadal mashkuuran wama'juura alxamdu lilah waxaa cajiiba ah. su-aashu laba jeer bay soo noqotay ninku wuxuu ahaa nin fiican yaa u sheegay inuu nin fiican yahay ma ayna guursanin guri lama ayna gelin macaankiisa iyo khalaarkiisa mayna arkin nin bannaanka jooga oo ama shaah ka bixinaya ama hadiyad soo gadaya inay ku qiimayso ay ku celceliso ninku nin fiican buu ahaa horta waa mas'alada khaladka ehe lagu dhaco waa qodob qodobka labaad ninkani waxay tidhi beenaalu ahaa oo xaas kale ayuu iga qariyey markii ay soo baxdayna gabadhii buu injiray anigana gacantu i qabsaday reerkiina sidaasuu ku dumay waxaa la yaab leh waxay tidhi beenaaluu ahaa waa qodob horteedabaa gabadhii lagu inkiray tii aan la qabinna gacantaa la qabsaday haddana waxay leedahay waanu isku liidanaa weli ismaana guursanin kaasi waxaad oga carartaa sida ay goosha libaaxi ihi sida neefka geeli ihi uu goosha libaaxa oga cararo waabaad u jeeddaa indhahaagaa shan kuu ah indhahaagaa toban kuu ah saad sheegtay inuu naag kala qabo dhibaato ma lahaateen laakiin inuu naagtuu qabay xaaskuu qabay intuu ka cararo oo inkiro inuu adiga gacanta ku qabsado saad sheeganayso haddana gabadhii uu furay haddana adi uu ku doonayo adi laftaad ma fayownay marka sidaa uu ayada u galayso adna berri kuuma gelayo mise warkaad ii sheegaysa baan sax ahayn mise warkan baan xaqiiqo ahayn mise adigan caqligaaga iyo maankaagi iyo miyirkaagu uusan joogin mise meel baa lagu wataa aanaan garanaynin gebagabada adigaa sheegay ninka inuu beenaalo ahaa adigaa sheegay inuu ninkan inkiray xaaskiisii adigaa sheegay inuu gacanta ku qabsaday ayadeen kuu bannaanayn adigaa sheegay inuu furay haddana waxaad leedahay waan sa liidanaa in waraabuhu inta hortaada lagu cuno waraabuhu hortaada intuu neef ku cuno inaad hadhow ta dhahdo annagu wuxuu iga samayn doono ma aqaano adiga iyo doqonnimadaadee dantaada raaco wallahu aclam ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيله ربي سبحانه وتعالى حق جنة الفردوس ربنا سبحانه وتعالى حنقا dhigo kuwa ku dhaqma taladaada kuwa qaata wanaagaaga iyo khayrkaaga baaraka allahu fiik saaxib alfadila rabbi jannat lfirdows ha ku geeya saaxib alfadila saa-ilkana wuxuu leeyahay khaas ayaan qabaa wax dhibahoo kaleeto iskuma qabna laakin aaday u masaar badan tahay mar walba waxay bartaa telefonkeyga ayuu leeyahay waxaa isoo waca dumar culumo caamo ayaan udhexeeya ayuu leeyahay aad bay u badan tahay mar walbana waxay taagan tahay yaa kusoo wacay yaad la hadashay yaad wax u sheegtay aniguna ilaahay dartiis baan ku jiraa go-aankayguna waa sidaas mar walba waxaan jecelahay ayuu leeyahay wanaag iyo khayr iyo sharaf sidaas darteed maxaad igula talinaysaa ayuu leeyahay saaxibulfadiila سيدي فليتفضل مشكورا ومأجورا الحمد لله xogaa codkuu iga yar gogo-ayey waxaan u fahmay nin teleefoonno fara badan haweenaydina ay dhibsanayso ay ka masayrayso sidaa hadday tahay waan rajaynayaa inay sidaas tahay axmedo sidaa wey sayidii ha baaraka allaahu fiik waa tii hore cagsigeedii weeye ninkii masayrsanaa ayay cagsigeedii hadda ay ay gabadhii tahay keliya waxaan aad iyo aad u soo dhoweyn lahaa horta innaga teleefonnadeennu aad bay u bateen adduunyada adduunyada maanta teleefanno ayaa lagu imtixaamay runtii waa xaqiiqo jirta reer dhan oo fadhi wada fadhiya maalin dhexdeeda waxaa dhacday mu'tamar baanu joognay ugu yaraan annagoo shan ah oo markaasi cunto la cunay ayaa wadaad walba telefonkiisi ku mashquulay anigi iyo nin kalea isu baaqnay oo nidhi war bal musiibadan ma u jeedaa anigoo doonaya inaan bal sawir ka qaado ayaa saadaan u soo istaagay baa koob shaahi oo hor yaallay baan gacanta ku dhuftay markaasaan fashilmay waa max macnaheedu yacni shan wadaad baa meel wada fadhida hadda waa wadaadadii muxaadaraadka u yimid ogaada hadda shan wadaad oo muxaadaro u yimid ayaa mid walba goonidiisa ka kale la hadlaynin maxaad u malaysaa bulshadii inteedii kale horta baalkan ummadda waa lagu imtixaamay waktina waa loo samayn karaa nidaamna waa loo yeeli karaa waxaase oogu adag oo oogu daran oon anigu aad u soo jeedin lahaa war ninku markuu bannaankaa joogo gabadhu ay bannaankaa joogto wixii la xallin karo oo bulshada lala xidhiidhi karaa waa caadi laakiin markay guriga la joogo oo ninkiiyo xaasku ay joogaan oo ay carruurtii joogaan oo guriga wax laga qabanayo oo carruurtii la seexinayo carruurtii wax loo akrinayo cashiradoodii iskuulka ay diyaarsanayaan kii qur-aanka ay diyaarsanayaan in la waa la kala maqnaaye in la sheekaysta la doonayo in wakhti laysu helo la doonayo saacaddaas ayada ah in la yareeyo teleefonnada waa iga talo kolba lama joojin karee laakiin in la yareeyo waxaa weeyaan waa iga talo shakiga meesha in laga saaro gabadhaa marka waxaan leeyahay taas horta waa waano guud oo reeraha dhan ku socota gabadhaana si khaasa waxaan u leh xaq baad u leedahay zawjkaaga inuu wakti ku siiyo wakti kula qaato waa xaqiiqo jirta wey hadduuse dacwo iyo diin iyo islaax iyo dad kala saaridood iyo hadduu ku mashquulsan yahay ayadana taasna waa masalo khayr ahe wakhti siiyo la fadhiiso oo noo kala qaybi dheh oo dadkaas aad kala maslaxaynayso reerkaagaa ku wanaagsanaan wuxuu kala maslaxaynayo reerkaagaa ku wanaagsanaan ducada kugu soo dhacaysa ayaa aad u fara badan carruurtaaduu ilaahay kugu wanaajinayaa subxaana wa tacaala sida kale laakiin cudur yuusan idinku noqonin telefoonka sababna u noqonin in uu reer ku dumo haddaad soo khatintana waan kugu ducayn lahaa jazaku allah khayr ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيله رب سبحانه وتعالى جنة الفردوس هكو جي ربنا سبحانه وتعالى ذنبك جي ذنبك والدك هذا حد أفو ربنا صدقة مجارية حكا قدك وناق يا خيرك أدنا لد بجوكته فاقو دمرك وقت لقاته بارك الله فيك صاحب الفضيلة waa soo gabagabeynayna warkaagana warka ma saarayno insha allah bidmillahi karim sayidul kariim dhibaatooyin aad u fara badan ayaa jira gabar hadda text message isoo dirtay waxay leedahay waxaan ka codsanayaa shiiku inuu iigu duceeyo nin ayay tiri nin kuma harina waxay sii raacisay nin diin leh owlaad khayr la owlaad aan ka helo owlaaddii haddana waxay tiri owlaad kale oo khayr leh oo baraka leh ilaahay inuu iga sii siiyo ha iigu soo duceeyo ayay tiri hooyooyin aada u fara badan ayaa jiran kuwo ayaa waxay ka cabanayaan ilmihii ay dhaleen raggii iyo dumarkii way isdiidan yihiin sayidulkariim dowladdeeni way iskhilaafsan tahay mashaakilkuma yara sayidulkariim ducadaadii falyatafadal mashkuuran wamaa juura gabadhaan ku bilaabaya alxamdulilahi wabacd duco aada u qiimo badan baan gabadha u ducaynaynaa keligeed ma aha gabadh kastoo muslimada doonaysa jeclaan lahayd wehel wanaagsan iyo lamaano wanaagsan awlaad wanaagsan oo barano ah oo ay soo ay tarbiyeeyaan anfacana diin diin iyo dad iyo dal iyo waalid intaba anfaca iyo qaraabo gabarh walba oo sidaa tamaniyeysa jecalla ilaahay baan oga baryaynaa ha xusuusata baan leenahay gabadha iyo gabdhaha lamidka intaba nebiyullaahi zakariya goortuu arkay hooyadeen maryamo binti cimraana oo iyadoo mixraamka baytulmaqdis ku cibaadaysanaysa cunto aan markaa laga aqoonin baytulmaqdis laga aqoonin ayadoo cunaysa su'aal buu weydiiyey asagoo aad u weynaaday oo aan weligii ilmo dhalin wuxuu ku yidhi annaa laki haada yaa maryamu annaa laki haada maryamoy kayfa laki haada sidaan cuntadani siday kuugu ahaatayoo annaa laki haada xaggay kaaga ahaatay yaa ku siiyey jawaabtii ay bixisay ayaa dersi la yaab la ah gabadh walba iyo nin walbana aan doonayaa ficilkii zakariye nebiyullaahi zakariye inuu sameeyo ilaahay subxaana wa tacaala baana ku arsuqaya waxay ku tidhi qaalat huwa min cindi illaah in allaha yarsuqu man yashaa'u bigayri xisaab halkaa markay marayso arrintu oo ay tidhi ilaah baa i arsuqa ilaahay baa waxaan ii keenay cidduu doonuna arsuqaa arsaaqaddana rabbi xaggiisay ka ahaatay hunaalika dacaa zakariya rabbah halkaasuu zakariyo darsi ka qaatay oo yidhi oo anigaba ilmala'aan baa ihayse eh haddiiba maryamo halkaasi ilaahay ku biilay oo anigana miyuusan awlaad isiin karin marka baryadaan badinaynaa marka gabadha nin wanaagsan rabta gabadha awlaad wanaagsan rabta gabadha caafi yacni qofka caafimaad doonaya midku ilmo ka xidhan yahay dalkeenni iyo dadkeenni iyo diinteenni waxaana deeqe ee wax loo soo celin kara waa altadarucu ila allah fafiruu ila allah altadallulu ilayh altawakulu calayh inaan ilaahay u noqonno towbad dhab ana aan oola imaanno barino oon gacmaha kor u taaganno hunaalika dacaa zakariya rabbah qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan طayiba inaka samiicu adducaa hadda wuu istaagay ilaahay buu barya wuu cibaadaysanayaa adoo filim daawanaya adigoo filimo xunxun daawanaya adiga oo salaadba tukanaynin inaad calaacasho oo bini aadam aad ku calaacasho waxaa kaaga habboon inaad rabbi ku oydo adoo cibaadaysanaya hunaalika dacaa zakariya rabb qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan طayiba innaka samiicu اdducaa fanaadathu اlmalaa'ika وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى isagoo taagan bay malaa'igtu dhawaaqdayo looguma bishaareeye wiil weliba loo wanqalay loogu magaca loogu wanqalay yaxyaa oo weliba nabi laga dhigi doono oo weliba sifaad diyaable la siiyey haddaan ducadaa badinno gabadhaasi waxaan leeyahay zawj saalix ah deeqsi ah baari ah diin iyo akhlaaq leh naxariis leh ku ku caawiya ku garab istaaga sharaftaada iyo qiimahaada garta deris iyo dad yaqaana qaraabi iyo qoys yaqaana marti iyo mudano yaqaana awlaad wanaagsan oo barakaysan barara oo diin iyo dad iyo dal u khidmaysa ilaahay addoommo u ah caafimaad qaba aan ku dhibin qurratul cayna ayaan adiga iyo gabarh kasta oo muslimada oo ducadani caawa hadday maqli lahayd ay dhihi laytani anayba igu socotaa ayaan ugu ducaynayaa inta xanuunsan ilaahay baan caafimaad u weydiin inta owlaaddu ka dhunsan tahay ka xidhxidhan tahay ka baadiyaysan tahay ilaahay baan oga barya ay ka maqan tahay inuu u soo celiyo xabsigana ka soo daayo soona hanuuniyo daynteenni iyo dalkeennina ilaahay uu noo xifdiyo oo noo ilaaliyo innahu waliyu daalika waalqaadiru calayh ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيله ربي سبحانه وتعالى انت نوgu duceysay iyo ka badan ba ha ku siiyo afarta qiblo khayrka jira allah ku siiyo sarta jirtana rabbi ha kaa xijaabo tagoogaaga taqla furo tashiishaada ma la eto awlaadaadana awlaad saalixiina oo nabiyullahi yaxya zakariya moxamed ibrahim muusa ku cibaado ah oo ku khayra rabbi ha ku siiyo sayidulkariim sidii rabbi u xafiday nebiyadaas rabbi ha u xafido awlaadaada iyo xaaskaagaba rabbina subxaanahu watacaala sayid lkariim janat lfirdows ha ku geeyo barnaamijku waa barnaamijkii ila tale aan kula taliyo kalama qaadanayo saaxibu lfadiila sheekh maxamuud sheekh xasan abu dalxa xafidahu llahu wa waxaad ku dhex jirtaa oo aad dhex dabaalanaysaa daartan barakaysan ee one one four maanta waxaan idinkaga tegaynaa subxaanaka allahuma baxamdika ashhadu an la ilaha illa anta